bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu الnaصb clى اlmasdariya qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wاlmasdar اlasl waأyu asli w minhu yaa saaxi اshtiqaaq اlficli waأwjabat lahu الnuxaat الnasba fi qowlihim darabtu zayda darba wqad uqiima alwaصfu wاlaalaatu maqaamahu wاlcadad اlathbaatu naxwu darabtu اlcabda sawطa faharab wadrib ashada darbi man yaksha riyab wاjlidhu fi اlkhamri arbaciina jalda waxbisuu mithla xabsi zaydi cabda warubama udmira ficlu اlmasdari ka qowlihim samca waطawca fakhbiri wmithluhu saqyan lahu waracya wain tasha jadcan lahu wakaya w minhu qad jaءa alamiiru rakda wاshtamala الsamaaa id tawada'a inta waxaan kaga hadlaynaa mafcuulaadkii shanta ahay midkoodii labaad oo waxaa la yihahdaa mafcuul muطlaq yaan ka hadlaynaa meeshatan marka mafcuul muطlaq waxaa loogu bixi baa la yihahdaa liannahu huwa aladii yanطabiqu calayhi lafd اlmafcuul biduuni waslihi bxarfi min xuruuf اljar fiiri mafcuulu bihi bihi yaa la xiriirto mafcuulu lahu aa imaan doono mafcuulu macahu aa imaan doono mafcuulu fiihi ayaga kuwaas waxay wataan xaraf jaar ama daraf oo la socday wataan laakin kan mafcuul baa la yihahda bmacnaa ana almafcuul idaa uطliqa fahuwa yansarifu ilى mafcuuli اlmuطlaq mafcuul اmuطlq huwa اlmasdar masdarna waa tay ahayd huwa aladii yaأti bacda tasriif اlficli ficilka markii la gidgidiya darba yadribu darban akala yaأkulu akla qatla yaqtulu qatla sidaasaa lagu soo dhoweeya marka almasdar sumiya masdara lisuduuri اafcaali wاlawsaaf masder maxaa masder loogu magacaabay haddii daraba la yidhah daraba darbana laga keena iyada masderka asal ah haddaa daarib iyo madruub aa tiraa waa awsaaf iyadana masderkiyaa laga keenay marka sumiya almasdaru masdara lisuduuri alafcaali wاlawsaafi minhu ama liana alafcaala wاlawsaafa ishtuqat minhu taa waa mid mida kale almasdaru yadulu cala alxadath wاlficlu yadulu calى اlxadathi wالzaman haddaan ihahdo darban haddaan ihahdo garaacid ou tusinaya laakiin ku tusi maayo garaacidkaas waktigii ay dhacday ma wakti lasoo dhaafaa ma wakti dhimanba ma wakti imaan doona kuma tusinay taasaa waxaa la yidhaahdaa marka wuxuu ku tusiyey xadadkii oo garaacitaankii ah bkhilaaf alficli darba hadaa tirahda xadadkiina wuu ku tusinayaa oo garaacitaanka ah wayadulu calى الزmn الmaadi bmacna ana alxadatha waqaca fi zamani maadi qad inqaطca nuqdada kale ma alfarqu bayna اlmasdari wاlmafcuuli اlmuطlaq waxaa laleeyahay kulu mafcuuli muطlaq masdar walaysa kulu masdari mafcuula muطlaqa mafcuul muطlaq kasta masdar weeyaan laakiin masdar kasta mafcuul muطlaq ma ah bmacnaa anahumaa yajtamicaani fi xaali wayaftariqu اlmasdaru canhu fi axwaal hadaa tiraa darabtu darban hadaa tiraa darban taas masdarna waa tahay mafcuul muطlaqna waa tahay haddii aan idhaahdo yucjibunii darbuka garaacitaankaada cajabgelinayo darbukadaas masdar waa mafcuulu mutlaq ma ah alkhulaasa mafcuulu mutlaq waxaa la yihahdaa inuu masdar noqdo oo haddana fii xaalati nasbi uu yahay masdarka midkiisa mansuubka mafcuulu mutlaqa la yihahda laakiin masdarka hadduu marfuuc noqdo ama majruur ou noqdo khalaas wuxuu noqonaa masder laakiin mafcuul mudlaqa ma dhahay nuqdadaas muhima ogow markaasuu uri walmasdaru alaslu wa ayu aslin walmasdaru masdarkii alaslu weeyaan wa ayu aslin asalkan ugu asalsan weeyaan wa minhu min almasdari yaa ishtiqaaqu lficli ficilka laga soo dhambashay yaa saaxi yaa saaxibi saaxibkeygo waxaad ogaataa ficilka ina masdarka laga keenay awsaaftana masdarka maa laga keenay masaaidana ficilkaa laga sii qaatay fiiri laba qowl waay waxaa layihi ficilka masdarkaa laga keenay ayib awsaaftii isimka faacil iyo isimka mafcuulna sida raajixda iyad asna masdarkaa laga keenay qolaa waxay leeyihiin ficilkana masdarkaa laga keenay awsaaftana ficilkaa laga sii qaatay wاlmasdaru masdarkii alaslu weeyaan wa ayu aslin asalkan ugu asalsan weeyaan wa minhu asigaa yaa saaxi saaxibkeeyow ishtiqaaqu lficli ficilka laga soo dhambashay oo laga soo qaatay wa awjabat waxay u waajibisay lahu lilmasdari annuxaatu nuxaadkii waxay u waajibiyeen annasba fii qowlihim fii mithli qowlihim darabtu zaydan baan garaacay oo darban aan ku garaacay darban garaacid baan garaacay aada leedahay marka ma aha masdar oo dhan aa la nasbi ma aha laakiin masdarka markuu mansuubkan oo kale ku yimaado yaa mafcuulu mutlaq lagu nasbinaya darabtu zaydan darban taas waa fahamnay nuqdada koobaad mafcuulu masdarka haddii asigoo mansuub ou yimaado mafcuulu mطlaqa laleeyahay intaanan tafaasiisha gelin waa in shayga faa'iida macnawi ou leeyahay masdarow adiga maxaa lagaa faa'idaystaa markaasaa lagu leeyahay masdar oo mafcuulu mطlaq ah saddex arin midkooda laga faa'idaystaa ima an yakuuna muakida licaamilihi darabtu zayda darban haddaad tirahdid way ka adag tahay darabtu zaydan keligeed haddaad tirahdid darabtu zaydanaan garaacay darban garaacid baan garaacay bay noqonaysaa waad ku adkeynaysaa wakalama allahu muusa takliiman waxa waa towkiidkii wa kaas waxaa la yidhaahdaa muakid licaamilihi faa'iidada loola yimiday ficilka dhicitaankiisa inuu aada u adkeeyo weeyaan nuqطa thaaniya an yakuuna mubayinan licadadi caamilihi haddaa tiraa darabtu zaydan lama yaqaano imise jooraad garaacday mafcuulu mطlqa lala imaana waxaad leedahay darbatayni darabtu zaydan darbatayni haddaad tirahdid waxaa darbatayn laga faa'iidaystay garaacitaankaada inuu ku noqosho leeyaho laba joor aad wax garaacday midda saddexaad an yakuuna mubayinan linowci caamilihi haddaad tiraahdo darabtu zaydan haddaad tirahdid darbigaada ma mid awood badan ba mmise mid daciif ah waa lama oga sidaad u garaacday ma laba uloo yaryar maad ku dhufatay mase waxaa waaye arbaciin jaldaad ku dhufatay lama yaqaano haddaad tidhaah darabtu zaydan darba alamiiri haddaad tidhaahd amiir sow wax u garaacoo kalaan u garaacay waxaa laga fahmay darbigaada inuu shadiid yahay marka darba alamiiri waxay tusinaysaa nooca ficilka aad samaysay nooca uu yahay inuu adag yahay inuu daciif yahay haddaad tiraha darabtu darba alwaalidi ibnahu inaad u turtay bay tusinaysaa marka saddexdaas macna midkood yaa laga faa'iidaystaa mafcuulu mutlaqa intaas marka musanifku wuxuu noo geli doonaa masdarkii mafcuul mudlaqa ah in lala yimaado haddii la doono wax bedelka noqon kara ma jiraan mase maya tiibow hadda noo sharxaya ayib markaasu wuxuu ku yiri waqad uqiima alwasfu waalaalaatu maqaamahu walcadadu alathbaatu waqad uqima waa la istaajiyey alwasfu wasfigii iyo walaalaatu i aalaadkii maqaamahu ama muqaamahu meeshuu masderki yaalay waxaa lagu bedeli karaa wasfigii masderkii sifadiisi ama aalaadkii aalat lmasdari masderka aaladiisi iyo walcadad lathbaatu iyo tirabaa lagu bedeli karaa marka mithaalkiisi waa kana naxwu darabtu waan garaacay alcabda adoonkii sawdan ul baan ku garaacay faharaba wuu cararay marka fiiriya darabtu lcabda sawtan meeshii laga rabay darabtu cabda darban la dhihi lahay yaa inta la gooyey yaa aalat lmasdari baa la keenay ama aalat lficli oo sawtanti ah sawtantaas masder ma aha liannahu waxa weeye waa garbaashkii waa ushii wax lagu garaacay laakiin lamaa kaana sawdu aalat alficli uqiima maqaama marka sawtanti waxaa laleeyahay mafcuulu muطlaq mansuub masderkii icraabtiisa ayada la siina maadaama booskiisa ay timid wadrib garaac ashada darbi garaackan ugu daran waxay ahayd awalkii hore wadrib darban shadiidan shadiidikii wasfi bay ahayd hadda aalaadkii waa sawtanti waqad uqiima alwasfu wasfi mithaalkiisana wadrib ashada darbi ashadadaas wadrib darbantiya inta la goy baa ashadidi la keenay ashadi markii la keenaa darbigi la goy baa mudaafu ileyh laga dhigay asalkeedina waxa ahayd wadrib garaac darban garaacid darbigoo shadiidan aad u adag marka shadiidan sifay ahayd wasfi waay lilmasder nafsihi bay sifa u ahayd masderkii markii inta la gooy yaa sifadiisa booskeeda la geey marka wadrib garaac ashada darbi darba midka ugu adag man yaksha riyaba shakiyaasha meesheeda ninka daboolayo meelaha laga shakisan yahay xaafadaha xumaanta ka jira ninka habeenkii ku wareegaya markaad aragtid si aad leh ha loo garaaco weeyaan wajlidhu garbaash fi lkhamri wajlidhu cabdigii garbaash ama shaaribkii dheh wajlidhu ninkii shaaribka ahay garbaash fi lkhamri fi shaaribi اlkhamri arbaciina jaldatan afartan jaylad ku dhufo arbaciinadaas cadad waa wاlcadad اlathbaatu oo asalkeeda waxay ahayd wajlidhu jaldatan masdarkii kaasuu ahaa asoo jaldatan ah yaa inta masdarkii la gooyey iyo arbaciina booskiisa la geey yaa ucriba biicraabihi kow markaasaa jaldantii masdarka ahayd a Ah, bacd alcadad tamyiiz asiga laga dhigay jaldantini waa tamyiiz liannahu icraabtu asiga lahay arbaciintia ka qaadatay waxbisuu xabsi oo xer mithla xabsi zaydin zayd xabsigiisoo kale xer cabdahu uu xabsiye ayb tan marka waxa weeyaan eh, waa wasfigay soo galaysaa zayd waxaa weeyaan nin mathalan lagu yaqiinay qad adayg ninkaa la yaqiinay waa nin kale intuu kula hadlo ninkaas suu u galay addoonkiisi adigoo kalena sidaas u gal tan waxaa weeyaan eh, eh, waxaa weeyaan wasfigii uu soo galay markaasuu wuxuu yiri wa rubamaa udmira ficlu lmasdari ka qowlihim samcan wa طawcan fabri fabiri fakbirii wa rubamaa waxaa dhici karto udmira in la qariyo ficlu masdari masdarka ficilkiisa in la gooyo ka qowlihim oo kale weeyaano samcan wa tawcan ay ku qowleen ee fakhbir macnaha dadka u sheeg samcan yacni asmacu laka samcan wa atiicu laka tawcan bay ahayd carabtiyaa laga maqlay masaadirta markay bimacna alimtithaal ay tahay inay ficilkoodi goynayaan marka waa in adigana aad ku dayatido lianna luqada waxa weyaan waa dadkoodiyaa loo raacaya samcan wa taacatan ama samcan wa tawcan nin baa wuxuu ku amrayaa oo adiga ama aad jecesha ama mas-uulkaadu adiga kaa sareeya waxaas iyo waxaa sameey a lagu markaasaa samcan wa taacatan intaad dhihi lahayd asmacu laka samcan wa atiicu laka tawcan masdarkii baad keenaysaa ficilkiina waad goynaysaa طيب kaas waxa weeyaan masdar xudifa caamiluhu wa mithluhu waxaa lamid eh saqyan lahu wa racya haddaad tiraahd wa mithluhu qowlukaa lamid ahoo saqyan lahu wa racyan saqaaka allaahu saqyan wa racaaka allaahu racyan nin baa wanaag kuu sameey marka waad u ducaynaysaa markaasaad leedahay saqyan lahu wa racyan allah ha waraabiya ha ilaaliyo aada leedahay marka uma baahno ina saqaahu llahu saqyan wa racaahu llahu racyan inay tiraa uma baahno waxaa weeyaan ficilka masdarkaas mukararka ah yaa yaquumu maqaama alficli اlmaxduuf laa yajuuzu اljamcu bayna almasdari اlmukarar wa bayna caamilihi inaadan labadooda celcelinin iyo inaad celcelintaas aada ugu bedel qaatid ficilki marka waxa weeyaan sakyan lahu دعاء ducaaun lahu waa shaksia loo ducaynay wa in tashaa hadaa doontane jadcan lahu wakayan markii aada habaaraysid waay ducaaun caleyh jadcan lahu wakaya waxay tahay macnaheedi jadaca allaahu anfahu jadcan wakaya allaahu ra'sahu kayan ninaad aada u habaaraysaa oo oo macnaha dhib badan weeyaan aydan labadii waa la marka intan waxay mithaal u tahay wa axyaana yajibu xadfu caamili اlmasdari in kaana masdaru mukarara samcan wa طawcan wasaas wa minhu min anwaaci اlmasdari ama mafcuul muطlq waxaa kamid eh qad jaaa alamiiru baa yimiday rakdan xaal raakidan uu yahay mid macnaha kushlaynay washtamala waa is daboolay asamaaa yuu isdaboolay daboolitaankii id tawada'a markuu weyse qaatay wa minhudan nooc gaar a waay bimacnaa masderkii hadduu yimaado ama mafcuulu mutlaqi fii mowqici alxaal hadduu yimaado hal yabqa calaa masdariyatihi am awalu bilxaal oo waa maxay jaaa alaamiiru yaa yimiday rakdan ay raakidan maa laleeyahay oo isim faacil maa lagu awiloo sifa maa laga dhiga mase rakdan waxaa leey waa mafcuulu mudlaq lifixlin maxduufin wujuuban jaaa alamiiru yarkudu rakdan miya labadaas waa waa laisku khilaafay qolana waxay yidhaahdeen yabqa almafcuulu mudlaq calaa mafcuuliyatihi wa yakuunu mansuuba bificlin maxduufin mithli almasdar qaarna waxay yidhaahdeen ma ahane masdarkan fii mowqic اxaali yimid yuawalu bاlxaali rakdan ay raakidan ama daa rakdin alaleeyahay midkooda lagu awilaya washtamala asamaa asamaaa waxaa la yidhaahdaa qofkii markuu maradii intuu isku daboolo samaa waxaa w asam waxaa la qofka markuu dhagalaayahay sumun bukmun sow ma ahayn samaana waxaa weeyaan qof dharkii oo dhan damb isku siiyey oo si macnaha jirkii indhihiisou tiray ayay asalkeedii tahay laba shay baa lagu macneey oo waxa weeyaan in qofkii maradii an yujalila thawba bira'sihi jamiican maradii uu isku wada xerxeray marka samaa baa la yidhaahdaa waa nin meel ka banaan aan lahayn marna waxaa la yidhi ma ahane marada labadiisa garbood iyo intuu macnaha ku daboolo ilaa lugihiisa yaa marka uusan hooskunti walaa matanta wala sarwaal uusan hoos ka wadanin maradiina waxaa weeyaan garbihii buu saas isaga saaray marka dhinaca oo madaxiisa ah eh, hadii laga fiiriyo ilaa cawratihi waa furan tahay marka cawratuhu maftuuxa ilaa fowq liannahu haddaad garbihii maradi ku wareejisid dhinacan oo hadda feerahaada ah ilaa calooshi way furan tahay labadii garbood baa kor maradii u qaaday intaana way ka furan tahay maro hoosna ma wadatid marka cawradaadii makshuufa nisbiyan nebiga waa reebay nahaa nahaa can eh, can ishtimaali samaa xadiid baa saas ku soo arooray nebiga wou reebay in eh, dhagal la-aantii sideedii in laysu daboolo yuu nabiga reebay caleyh salaatu salaam laba cilo midkeed buu u reebay oo ninkii maadaama garbihiisii gacmihiisii kulli hoos ay ku jiraan wax degdeg hadday ku yimaadiin ma tasarufi kara miya mase lianna cawratahu maftuuxa ilaa fowq walaysa cindahu eh, iisaar iyo sarwaal ma wato marka midan dambe inay tahay aqrab u marka asamaaadaas hadda waxaa laleeyahay waxa weeyaan mafcuulu mudlaq bay hadda meesha u joogtaa macnaheedii waxay ahayd washtamala shamlata الsamaa daboolitaanka dhagaha lali la'liyuu isdaboolay marka eh, asamaa'adaas ma sideed ay mafcuulu mudlaq ku tahay mase waxa waaye xaal baa lagu awilayaa oo eh, oo sida aan rakdan u awilnay oo kale inkastoo samaa ay tahay hadeertaan ashamlata samaa in la soo qadara mooye wax kale aan hadda iyada lagu tasarufi karin labadaas xaalo midkood wa waxaa wanaagsan in sidooda ay mafcuul mudlaq ku ahaadaan lianna cadama ataqdiiri awlaa min ataqdiir haddii la kalaamka sidiisan uu ku dhamaystiran yahay yaa ka khayr badan in la yidhaahdo kalaamki wuxuu u baahan yahay taqdiir intaas aan ku dhaafno wاlmasdaru اlaslu wa ayu asli wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu اlficli wاlmasdaru alwaawu lilistinaaf almasdaru mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi alaslu sifaة lilmasdar la wاlmasdaru اlaslu alaslu khabaru اlmubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira wa ayu alwaawu xarfu caطfin ayu macطuufu calى اlasli wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira ayu mudaaf asli mudaafu ilayh wa minhu jaaru wa majruuru mutacaliqu bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inu khabr muqadam ishtiqaaqu mubtada muahar marfuuc bdama daahira ishtiqaaqu mudaaf alficli mudaafu ilayh majruur bkasra daahira yaa saaxi yaa xarfu nidaa saaxi munaada mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadarat calaa maa qabla yaai lmutakalimi lmaxduufati calaa maa qabla yaai lmutakalimi almaxduufi litarkhiim yaa saaxibii ay ahayd marka icraabta waxay ku qadaran tahay waxaa jira munaadaha waxaa u banaan wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo tarkhiim tarkhiim waxaa la yihahda xadfu aakhir munaada munaadaha isimka aakhirkiisa hadda saaxibkaas isimka loo nideeyey waa saaxib ba-a ugu dambeyso badiyaa la gooye badi markii la gooye yadii munaadaha ahayd oo yadii loo idaafeeyo yaa lmutakalim waa la gooye markaan rabna inaan yaasaaxi saaxi icraabno waxaan icraabaynaa fatxa ku qadaran badii la gooyey litarkhiim loo gooye isimkana waxaan leenahay waa mudaaf yadii loo idaafeyo yaa ulmutakalimna waa maqan tahay asalkeeda yaa saaxibii ay ahayd marka yaa xarfu nida saaxibii ismun munaadaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi اlmaxduufi litarkhiim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati اlmunaasaba saaxibi mudaaf wa yaau lmutakalimi اlmaxduufati litakfiifi mudaafu ilayha mabniyun cala الsukuuni fi maxali jarin marka tarkhiimka laba lugaa ku banaan lugatu man yantadir iyo lugatu man laa yantadir waa noo imaa doonta laakiin icraabta sideedaa lagu xifdiyaa kadibna waad baran doontaa w awjabat alwaaw xarfu cadfin awjaba ficlu maadin mabniyun cala fatxi wataw calaamatu taaniih lahu jaaru wamajruur mutacaliqu bawjabat annuxaatu faacil marfuuc bdama daahira annasba mafcuulu bihi mansuub bifatxa daahira walalifu liliطlaaq fii qowlihim fii qowli jaarun wamajruur qowli mudaaf him mudaafu ileyh mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin waljaaru wاlmajruur mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu kaa'inu wahwa khabaru limubtadain maxduufin wahwa dalika wadalika kaa'inu fii qowlihim darabtu ficlu wa faacilu zayda mafcuulu bihi bifatxa daahira mansuub bifatxa daahira darban mafcuulu muطlaq mafcuul muطlq mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili darabtu fi maxali nasbi maquulu qowlihim wqad alwaaw xarfu caطfin qad xarfu taxqiiq uqiima ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wahuwa mabniyu cala اlfatxi alwaصfu naaibu faacili marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاlaalaatu wاlcadadu macطuufaani cala اlwaصfi wاlmacطuufaani cala اlmarfuuci marfuucaani wa calaamatu rafcihimaa damatun daahiratu fi aakhirih mid kasta gooni waa u craabi kartaa alathbaatu sifatu lilacdaad w صفة المرفوuع مرفوuع cلاaمة رفع dم ظاaهرة مقاama ظرف مكان منصوب cلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة مقاama مضاaف lha مضاaف إليه مبني على ضم في محل نصب والظرف مقاama متعلق بأqيma نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلika نحو ضربت فعل وفاaعل العبد مفعول به منصوب بفتحة ظاaهرة صوتا مفعول به مطلق mafcuul bihi mafcuulu mulq dheh mafcuulu bihi ma aha mafcuulu mulq mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi faharaba alfaaw xarfu caطfin xaraba ficlu ficlu maadi mabniyu cala اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatunu jawaaza taqdiruhu yacuudu ilى اlcabdi wاljumlaةu faharaba macطuufaة calى jumlati darba fada waa faau sababiya wa fdarbt اcabda sawta faharaba fabisababi darbi haraba wdrib alwaaw xarfu caطfin idrib ficil amar mabniun cala sukuun wlfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiru anta ashada mafcuulu mutlaq mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira ashada mudaaf adarbi mudaafun ilayhi majruur bikasra daahira man ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala sukuun fi maxali nasbin mafcuulu bihi wadrib garaac man garaac waay yakshaa ficlu mudaaricu marfuuc bdama muqadara cala alif manaca min duuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru huwa yacuudu ilaa man alriyaba mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira yakshaada mafcuulkeedii waay wاljumlaة min alficli wاlfaacili yaksha laa maxala laha min alcraab lanha silaة اlmawsuul wajlidhu idrib iyo darabtu kuligi waxaa waaye macطuufaat wa awjabat kuli waa isku wada cadfi karta alwaaw xarfu caطfin ijlid ficil amr wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dmi fi maxali nasbi mafcuulu bihi fi اlkhamri jaaru wmajruuru mutacaliq bijlid arbaciina mafcuulu muطlq mansuubu calaamatu nasbihi lyaau niyaabata can اlfatxati liannahu mulxaqu biاljamci اlmudakir saalim wاnuunu ciwadu can اtanwiini fi lismi اlmufradi jaldatan tamyiiz mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira waxbis alwaaw xarfu caطfin ixbis ficilu amri mabniyu cala الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi waay mithla mafcuulu muطlq mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira mithla mudaaf xabsi mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasra daahira xabsi mudaaf zaydin mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi wahwa min idaafati اlmasdari xabsigii waa masdar min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi wa cabdahu cabda mafcuulu lilmasdar hadda sow kama soo hadlin ee maxaan ku iraahdaa asmaa caamila camal alficli masderka wuxuu kamid yahay asmaadaas hadda fiiri xabsi zaydin zayd xabisitaankiisi zayd nin uu xabisayo waa macna faacil uu ximbaarsan yahay min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi marka masderkii faacilkiisa loo idaafeeyey cabdahuna masderkii mafcuulkiisii waay cabdahu ou xabisay falaa taxsabana allaha mukhlifa wacdihi rusulahu oo kale waa mukhlifadaas isim faacil wa ayib cabda mafcuulu lilmasdari mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi cabda mudaafu lha mudaafu leh mabniyu calى dami fi maxali jarin wa rubamaa alwaaw lilistinaaf ruba makfuufa maa kaafa udmira ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wahuwa mabniyu calى اlfatxi ficlu naaib اlfaacili marfuuc calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi ficlu mdaaf almasdari mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasra daahira ka qowlihim khabaru wa mubtada sidii aan hore usoo ciraabnay samcan mafcuulu lificlin mafcuulu muطlaq lificlin maxduufin wujuuba taqdiiruhu asmacu laka samcan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wa طawcana waa lamid faakbir alfaa lilistinaaf akbir ficil amr mabni cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta wa inamaa kusira liأjli اlqaafiya faakbirii faakbir waay wa mithluhu alwaawu xarfu caطfin amam lilistinaaf mithlu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira mithlu mudaafu la mudaafu iley mabnin cala dami fi maxali jarin wاlkhabru maxduuf taqdiiruhu qowluka wa mithluhu qowluka sakyan mafcuulu muطlaq lificli maxduufin wujuuba taqdiiruhu saqaaka allahu sakyan sakyan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahir lahu jaaru majruur mutacaliq bisakyan wa racyanna waa la ciraab wain tasha alwaaw lilistinaafi in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu wa jazaauhu tasha ficlu shardi majzuumun bin wa calaamatu jasmihi sukuun السكون والفاaعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت وجواب الشhرط محذوف dل عليه سياق الكلام والتقدير وإن تشhاء فقل جملadaas فqل oo أمرka فicilka أمر iyo فاacilkiisa ah yaa في محل جزم جواب الشhرطi ah jadcan mafcuulu muطlq mansuub lficli bficli maxduufi wujuba taqdiiruhu jadaca allahu anfahu jadcan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira lahu jaaru majruur mutacaliqun bijadcan wakayanna jadcan ay la craabtay wa minhu jaaru wamajruuru mutacaliqu bikhabarin mutaqadimi maxduufin taqdiiruhu kaa'inu wاlmubtada maxduuf taqdiiru qowluka wa minhu qowluka saas waaye qowluka yaa minhu mima taqadama qad xarfu taxqiiq jaaa alamiiru ficlu wa faacilu rakdan haddaad masdar tiraahdeed waxaad leedahay masdar mafcuulu muطlaq limasdarin maxduufin taqdiiruhu yarkud alamiiru rakdan ayib haddeed rakdan aad tiraahdeed xaalna bimacnaa raakidan ay noqonaysa wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad jaءa alamiiru fi maxali nasbi maquul اqowl wاshtamala alwaaw xarfu caطfin ishtamala ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اlamiir asaa laga sheekayna aلsamaaa mafcuulu muطlq mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira id twadaأa id darfu الzamaan mabniun calى الsukuun fi maxali nasbi mutacaliq bاshtamala twadaأa ficlu ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اlamiir wاljumlaة min alficli wاlfaacili twadaأa fi maxali jarin mudaafu ilayha baab اlmafcuuli lahu musanifka hadeertaan mafcuulu bihi na waa noo soo sheegay mafcuul mطlqna waa noo soo sheegay masder ba ha ku magacaabe mid midda kale waxaa weeyaan mafcuulu lahu iyou noo sheegay iyo hadda inuu nooga hadlo doonaya mafcuulu lahu waxa weeyaan midka asiga ficilka sababtiisa u dhacay waxaa la yidhah wa huwa fucila liأjlihi alficlu ama waxaad dhihi kartaa wahwa almasdaru almansuubu aladi yudkaru lisababi wuquuci اlficli eh, sidaasaad leedahay masdar waa inuu ahaadaa mansuubna ou yahay wahwa aladi yudkaru bayaana liwuquuci alficli ficilka sababta u dhacay yaa loo sheegaya qaala naadimu raximah اllahu tacaala wain jaraa nudquka fi lmafcuuli lah fansibhu bilficli aladii qad facalah wa hwa lacamrii masdaru fii nafsihi laakina jinsa alficli gayru jinsihi wa gaalibu alaxwaali an taraahu jawaaba lim facalta maa tahwaahu taquulu qad zurtuka khawfa shari waqusdu fi lbaxri ibtigaaa adduri wuxuu leey wain jaraa haddii uu ku dareersado nudquka dhawaaqitaankaada fi lmafcuuli bihi fi lmafcuuli lahu midkii e, ficilka sababtiisa loo sameeyey haddaad ku dhawaaqdid fansibhu mafcuulu lahu daas nasbi bilficli ku nasbi aladii ficilku qad facalahu sameeyey wuxuu ku leeyahay haddii aada carabkaada uu ku dhawaaqo mafcuuli lahu macnaha waxaa weeyaan haddii ay dhacdo inaad mafcuul bihi mafcuulu lahu aad ku hadashid mafcuulu lahugaas ijcalhu mansuuban maxaa yeelay waa kana wahwa mafcuulu lahugii lacamri masdarun weeyaan lacamri aan ku dhaartay hadii la yidhaahdo waxay noqonaysaa mukhaalafa sharciya luqa ahaan sax waayo haddana camri waxaa weeyaan waa mubtadaha in khabarkiisa la xadfo ay waajibta qeyb ka yahay lacamri qasami saasay asalki ahayd marka alqasamu bigayr اllaahi laa yajuusu sharcan marka lacamri macnaha waxa weyaan waa mubtada qasamka anaga kuma dhawaaqayn wa huwa lacamri masdaru weeyaan fii nafsihi mafcuulu lahu lagu sheega si naftigiisa waa masdar siduu mafcuulu mulaq masdar u ahaayo mafcuulu lahu yuu masdar u yahay laakina jinsa alficli ficilka jinsigiisa yaa gayru jinsihi jinsigiisa kale uu ka bedelan yahay mafcuulu mudlaq wuxuu kaga duwan yahay laba sabab midkood marka ugu horeyso mafcuulu lahu lafdigiisa iyo iyo ficilka asiga nasbisanaya oo ka horeeyo isku hal ficil maaha laba ficiloo duwan kala duwanay ku kala yimaadeen bikhilaaf mafcuul mudlaq oo inay kulligood hal meel ka wada yimaadeen ah, darabtu darban hadaa tiraa darban iyo darabtu waa hal ishtiqaaq waay laakiin mafcuul lahu darabtu taadiiban aad leedahay fiiri taadiiban mafcuulu lahu waaye taadiiban ficilkiisa waa waxaa waay adaba kana idribna darabana masdarkiisa darban waa kala duwan yihiin taas way ku kala duwan yihiin midka labaad mafcuulu lahu litacliili yaa loo sheegaa bilficli waxuu u dhacayaa lagu tacliiliyaa masdarkana waxaa loo sheegaa oo mafcuulu muطlaqan soo dhaafnay ima litaakiidi caamilihi aw libayaani cadadihi aw linowci caamilihi intaasaa loo sheega tan hore usoo sharax markaasuu uri laakina jinsa alficli ficilkan oo mafcuulu lahuga nasbisanaa jinsigiisa gayru jinsii mafcuulu lahuga jinsigiisa uu ka duwan yahay wa gaalibu laxwaali axwaasha inta u badanne an taraahu inaad aragtid weeyaan jawaaba lima facalta lima facalta inuu jawaab u yahay maa tahwaahu waxaad jeceshahay maxaad u samaysay uu jawaab u noqonaa bimacna ana almafcuula liajlihi inamaa yu'taa bihi jawaaban liwuquuci aw lisababi wuquuci اlficli ficilka sababtiisa ou u dhacay yuu jawaab u noqonay taquulu waxaad leedahay qad zurtuka waan ku soo ziyaartay waxaad dhihi kartaa limaada zurtani limaadaa zurtaniidii iyu jawaab u noqon karaa khawfa shari baad marka leedahay waxaan kuugu imiday shartaadaan kaa cabsanaa intaad macnaha aad idhihi laheed ninkii waa maqan yahay ood dhib ii gaarsiisa lahayd baan ku soo siyaartaad leedahay kow waqustu fi lbaxri badii aan aan tiimbaday welima aa lagu dhihi karaa markaasaad leedahay ibtiqaaa duri yacni khayraadka badda ilaahay ou dhex dhigay oo jawaahirta lulu iyo marjaan ay qeyb ka yihiin raadintooda awgeedan badda u dhex galay marka mafcuulu lahu wa huwa almasdaru almansuubu aladi yudkaru libayaani sababi wuquuci lficli waatan soo niri shan shardi buu leeyahay shantaas shardi waxa waaye an yakuuna masdaran wa an yakuuna mansuuban wa an yakuuna qalbiya wa an yataxida maca caamilihi fi الzamani wa fi اlfaacili wa an yakuuna cilatan intaasoo shardi u leeyahay intii hadda haddaan u fiirino waqad gustu fi lbaxri ibtigaada hadda aan fiirino ibtigaaa masdar inay tahay waxa weyaan ficilka iftacala ah masderkiisa ifticaal buu ku yimaada inalaqa inilaaqan ibtigaa ibtigaaan kuli ficilkan oo iftacala ah masderkiisa ifticaal waay marka ibtigaaa ah, masder weeyaan kow mansuub waa yahay وقع لبيان سبب وقوع الفعل اficli gustudaas sababta badda aad u gasho kuu cadayna hadda guslu fi lbaxri haddii lagu akeeyo oon ibtigaaa duri aan lagu darin badda waxaad u gashay lama ogaan kari lahayn inaad dabaal u gashay inaad dadka raadinaysay laakiin marka tiraa ibtigaaa duri sababta badda inaad gashay kugu xinbaarto kuu cadayna cilo waay ayib wa an yakuuna qalbiyan waxa weeyaan qofka ficilka intuusan dabaasha gelin waa inuu qalbiga ka go-aansadaa marka hore badan inuu khayrkaad ka raadsado marka qalbi waa inuu noqdaa waxaa lamid ah zurtu khawfa shari khawfka mintu ka dhaca qalbigu ka dhaca waxaa la diidaa inad tiraahdeed ji'tu lishurbi اlcasali inad tiraahdeed hadda fiiri casal in la cabo waxa waaye ama jiئtu liلsamni ama lilcasali haddaa tirahdid casal iyo samni waxa weeyaan masaadir ma ah lannahu casal waa isim oo caadi oo ismu jinsi ah samnina sidaas oo kale waa subagi masdar ma aha ko an yakuuna eh, faaciluhumaa mutaxida markaad tirahdo gustu ibtigaaa duri ninka badda galay iyo ninka badda ka raadinayo oo ibtigaaa duri badda galitaankeeda ninka sameey iyo cidda oo jowharka ka raadinaysa waa isla hal qof waay hadday labadoodii kala duumaan oo masderkiina eh, maxaan ku idhaahdaa haddaan idhaahda ji'tuka ta'diibaka libnika wiilkaada inaad garaacdid aan u imid fiiri tadiibka ninka samaynayo iyo ninka ziyaarada jitu dhama labay kala noqonayaan laakiin haddaan idhaahdo jitu jituka taadiiban laka haddaan idhaahdo mafcuulu lahu bay noqonaysaa ninka yimid ninka wax taadiibina adiga isku waay haddana inay isku ficil noqdaanaa isku zaman inay noqdaanaa la rabaa haddaa tiraa jituka lisafari gadan haddaad tidhaahdid safaran lama dhihi karay oo mafcuulu liajli laguma nasbinayo waa lahoos dhigay lianna waqta almajii'i yakhtalif can waqti asafar almuhim mafcuulu lahu shantaad shardi hadduu kulmisado in mafcuulu lahu lagu nasbiyaa bannaan in mafcuulu lahu laga saaro oo jaar iyo majruur laga dhigana waa banaan tahay oo hadda waxaan dhihi karaa qad gustu fi lbaxri liibtigaai duri oo aan ibtigaaigii majruur laamka uga dhigo mafcuulu lahuna uu ka baxo macnahaba cila ka noqdo laakiin mafcuulu lahu hadduusan mansuub ahayn mafcuul lahu lama dhahay mafcuulu liajlihi iyo mafcuulu lahu isku hal macno marka macnaheedii ma aha idaa tawafarat lilmafcuuli lahu hadihi shuruud kuluhaa anahu yajibu nasbuhu ma aha idaa tawafarat jamiicu hadihi shuruud yajuuzu nasbuhu wa ida اkhtala shardu min hadihi shuruud yajibu jaruhu bilaam wa yakhruju can اlmafcuuliya intaas un baa laga rabaa inaad fahamtid طبعا yajcaluuna asaabicahum fi aadaanihim xadara almowt fiiri xadara almowt waxa weeyaan mafcuulu liajlihi waxay dhagaha faraha u gelinayaan khawfan min eish min almowt alkhaa'ifuuna waladiina yajcaluuna asaabican fi aadaanihim hum unaasu waaxiduun walwaqtu waaxid walficlu mukhtalif maca almasdari fi lishtiqaaq xadara almowti masdarkan ficilkiisa ma aha jacalaka ma imaanin wahaakada walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin yaa lamid ayb aan markaa ku laabano wain jaraa haddii uu ku dareersado nudquka adiga dhawaaqaado fi lmafcuuli lahu midka asiga daraadiis ficilka loo sameeyey haddaad ku dhawaaqdid fansibhu mafcuulu lahugaas nasbi jawaazan u nasbi wujuuban ma ah bilficli ku nasbi aladii ficilku qad facalahu macnaha qad taqadama calayhi wa waqaca bayaana lisababihi marka wain jaraa alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaauhu jaraa ficlu ficlu maadin mabniyu calaa فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر في محل جزم فعل الشhرط نطق فاعل جرى مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر نطق مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر في المفعول جار ومجرور متعلق بالنطق lahu jaar majruur mutacaliq bاlmafcuuli fansib alfaaw waaqcaة fi jawaabi shardi insib ficil amr mabni calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniun calى dami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili fansib fi maxali jasmi jawaab الshardi bاlficli jaaru wmajruur mutacaliq binsib aladii صifaة lilficli mabniun calى الsukuuni fi maxali jarin qad xarfu taxqiiq facala ficlu maadi mabniun cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa wاlhaau damiir mutasil mabniin calى dmi fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacil qad facalahu laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuul wa hwa alwaaw اlistinaaf huwa damiir munfasilu mabniin calى اfatxi fi maxali rafci mubtada lacamri alaamu laamu اbtidaa camri mubtada marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaraة calى ma qabla yaai اlmutakalimi manaca min duhuriha ishtigaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba camri mudaafu yaau lmutakalim mudaafu ilayh mabniun calى sukuni fi maxali jarin wاlkhabaru camridaas wahwa wاlkhabaru maxduufu wujuba taqdiru qasmi lcamri oo kale waxay kamid tahay meelaha khabarkooda wاljumlaة min almubtada'i lcamri wa khabarihi اlmaxduufi qasami laa maxala laha min alcraab liannahaa jumlaة muctarida wa hwa masdaruna iska ahayd lacamridaas waxa waaye jumla muctarida masdaru khabaru lilmubtada'i اlأwl oo huwadii khabarkiisi wa marfuucu calaamatu rafci dama daahira في nfsi jaaruna majruur mutacaliq bاlmasdar nafsi mudaaf wlhaau mudaafu li mubni cala kasri fi maxali jarin laakina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma tarfacu lkhabr jinsa ismu laakina mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira jinsa mudaaf alficli mudaafu iley majruur bikasra daahira gayru khabaru laakina marfuuc bidamati daahira waa mucrab marfuuc calaamatu rafci dama daahira adaa lagaa raba gayru mudaaf jinsi mudaafun iley majruur bikasra daahira jinsi mudaaf wlhaa mudaafu ley mabni cala kasri fi maxali jarin wa gaalibu laxwaali an taraahu jawaaba lim facalta maa tahwaahu lima facalta wa gaalibu laxwaali axwaasha badigeeda an taraahu mafcuulu lahu inaad aragtid weeyaan jawaaba lima facalta lima facalta maa tahwaahu waxaad rabto maxaad u samaysay inuu jawaab u yahay yaad arkaysa bimacnaa ana almafcuula lahu yaqacu bayaana lisababi wuquuci اficli intaasu ujeeda laakiin midaa musanifku hadda wuxuu leeyahay waqaalib اaxwaali an taraahu waxaa marka uu hadalkiisa laga fahmaa sida u badan mafcuulu lahu yani yaqacu cilata bayaana lilcila yaa inuu cadeeyaa u badan laakiin sida sawaabta ah ma aha u badan maaha waaba wada yahay kulligeedba khaalib lama aha jamiicu axwaalihi annahu yaqacu bayaanan lisababi wuquuci اlficli ee khaalib ma aha lama arkayo mafcuulu lahu walaa yakuunu bayaana licilati wuquuci اlficli maba la arkayo marka in khaalib laga cabiro waxaa ka fiican in kulli iyo jamiic laga cabiro saasaa sax w gaalibu alwaaw ااstinaaf gaalibu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wcalaamatu rafci dama daahira gaalibu mudaaf alaxwaali mudaafu ilayhi majruur bkasra daahira an taraahu an xarfu masdari wanasbin taraa ficlu mudaaricu mansuubu ban wcalaamatu nasbi fatxatu muqadaraة calى اlأlfi manaca min duuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutaصil mabniyu calى dami fi maxali nasbi mafcuul bihi awl jawaaba mafcuul bihi thani mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili ama wjumlaة ama waxaad leedahay wاljumlaة min an wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdari khabr lilmubtada an wmaa dakhalat calayh fi taأwiili masdari khabr mubtada wالtaqdiir wgaalib اlaxwaali ru'yatuka almafcuul lahu jawaaba lima facalta ma tahwaa w min aayaatihi anaka tara alarda wa min aayaatihi ru'yatuka alarda ayay lamid tahay oo hadda waan soo sheegno an iyo anna iyo kay iyo maa iyo low min xuruufi اlmasdar ay kamid yihiin bimacnaa yusbaku maa bacda hadihi اlxuruuf bimasdarin fayakunu اlmasdaru mucraba bixasabi maa qabla hadihi اlaxruf maadaama gaalibu ay mubtada ahayd wixii ka dambeeya an taraahu waxaa lagu ecraabayaa inay yihiin maxaan ku irahdaa khabarki wa gaalib اlaxwaal ru'yatuka almafcuul lahu jawaaba mafcuul thani jawaaba mudaaf wاlmudaafu ilayhi maxduuf taqdiiruhu jawaaba qowlika sidaasay ku fiican tahay haddii kale jawaaba inaad mudaaf tirahdid lima facalta maa tahwaahu iswadato mudaafu ilayhi oo xarakat اlxikaaya lcraab waad leedahay markaad qowlika soo qadartid lima waxa weyaan laamu xarfu jar maa smu mawsuul bmacna اladi maya ma ma ma istifhaamiya dheh waxa waaye maada istifhaamiyada ah haddii xaraf jaar uu galo alifteeda waa la goynaa ama yatasaa'aluun sidaasaa laleeyahay marka maada istifhaamiyada ah haddii uu xaraf jaar soo galo alifteeda waa la goyn laama xarfu jar ma istifhaamiya saasaad leedahay facalta lima facalta lima facalta ayib facalta facal ficlu ficlu maadi mabniun calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wa taaw damiir mutasil mabniun calى اfatxi fi maxali rafci faacil ma ismu mawsuul bmacna aladi mabniun calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi tahwaa ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى alfi manaca min duuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili tahwaahu laa maxala laha min alcraab lanaha silaة اlmawsuul ayib lima facalta marka maadi oo istifhaamiyada ahayd maa eh, waxaa laleeyahay ismu istifhaam mabniyun cala asukuun oo aliftii la gooyey mabniyun cala asukuun fi maxali jarin bilaam marka maadi ayada waa isim waa istifhaamiyo fii maxali nasbin laamtaasaana lagu jaray sidaasay ay u dhowdahay ayib marka lima laamu xarfu jar maa aad icraabaysaa ismu istifhaam mabniyu cala الsukuuni clى اlأlif اlmaxduufati liأjli xarfi اljari fi maxali jarin ay noqonaysa taqulu ficlu wa faacilu qad xarfu taxqiiq zurtuka ficlu wa faacilu wa mafcuulu bihi zur ficil maadi ficlu maadi mabniun cala sukuun wa taau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali rafcin faacil wاlkaafu damiir mutasil mabniun cala fatxi fi maxali nasbin mafcuulu bihi khawfa mafcuulu liajlihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira khawfa mudaaf ashari mudaafun ilayhi majruur calaamatu jari kasratu daahira wagustu ficlu wa faacilu fi lbaxri jaaru majruuru mutacaliqu bigustu ibtigaaa mafcuulu lahu mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi ibtigaaa mudaaf aduri mudaafun ilayhi majruuru calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi waxaad ogaataa mafcuulu lahuga saddex xaalow leeyahay ima an yakuuna mujarada an اlif wاllaam wa can اidaafa darabtu tadiiban hadaa tirahdid taadiibantaas alna ma wadato atadiib lama dhihin mana la idaafayno taadiiba ibnika lamana dhihin waxa weyaan nooc waa in la nasbiya kaas badan marna waxa weeyaan muxalan bilif walaam ou noqonayaa ou darabtu ama darabtuka atadiiba aa tiri hadduu al ay ku jirto ina darabtuka litadiibi in la yihaaho laam la geliyo ou majruur noqdaa fiican marka saddexaadna wuxuu noqdaa mudaaf waxaa tiriyey mathala lumtuhu taadiibahu oo kale ama taadiiba ibnihi ama jitu ji'tuka taadiibaka oo kalaa tiri taadiibadii kaafaa loo idaafay hadduu mudaaf yahay yastawi fiihi nasbu wاljaru biاllaam hadduu mujarad can اlalif wاllaam wاlidaafa u yahayna annasbu bilmafcuuli lahu afضal haddii uu mucaraf biاlalif wاllaam ou yahayne jaruhu biاllaam afضal wallahu aclam wslى اllah wslama calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi